رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa siiradii nebiga sala allahu calayhi wasalam khaasatan kitaabkii rawdat alanwaar ayaan markaa ku jirnaa waxay noogu soo dembaysay ama aanu maraynay xajkii rasuulka sal allahu calayhi wasalam uu xajiyey ee lwadaac waxaase noogu sii dembaysay in rasuulka sal allahu calayhi wasalam lagu soo dejiyey alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum اlslaamu diina waadana bilaalun bilaal ayaa aadaamay waaadana bilaalun bacda alkhudbati khudbadii kadib khudbadii nebiga uu akhriyey kadib ayuu bilaal aadaamay uma intaa kadibna aqaahi rasuul اllahi sala اllahu calayhi wasalam binnaasi dadkii ayuu dujiyey adduhra salaatii duhureed rakcatayni laba rakcadood uma intaa kadib aqaama wuu aqimay haddana fasallaa alcasra rakcatayni salaadii casrna laba rakcadood ayuu nebigu tujiyey dadka jamacahuma wuu jamciyey labadii salaadoodba fii wakti duhr wakti duhur ah oo duhurka wakhtigeedii ayuu labaduu markaa rasuulku tujiyey sala allahu calayh wasalam laba laba rakacadood ayuu tujiyey fii wakti uhur wakhtigii duhurka ah jamcan muqadaman rasuulku jamac muqadam ah ayuu maalintaa dadka dujiyey walam yusal ma uusan tukanin baynahumaa dhexdoodana shay-an waxba duhurkii iyo casirkii maalintii carafo nebiga wax u dhaxeeyey oo sunaa ma tukanin uma intaa kadib ataa wuxuu yimid rasuulka almawqifa mowqifkii carafo fajacala wuxuu yeelay batna naaqatihi hashiisa caloosheeda ila asakharaati meelihii dhagxaanta ay yiileen sakharaadka ayuu caloosha naaqada markaa ku aadiyey wastaqbala alqiblata qibladiina wuu qaabilay falam yazal ma uusan ka zulin rasuulku waaqifan inuu taagnaanaayo xataa intii qarabat ishamsu qoraxdu ay ka dhacday ilaa qoraxdu ay ka dhacday maalintaa carafuu rasuulku taagnaa oo wadahabad ay tagtay assufratu jaallajaalihii qaliilan in yar oo qoraxdu markay dhacdo waxaa jira sufro iyo gudguduud qoraxda daraadkeeda ka hara kaana waxoogaa uu ka tegay uma intaa kadib dafaca wuu dhaqaaqay nebigoo wuu baxay xataa ata almusdelifa ilaa musdalifa uu tegey waa maalintii sagaalaad oo carafa inta lasoo istaagay habeenka tobanaadka ah waxaa loo soo hooyanayaa xajka musdelifa meesha lagu magacaabo fasallaa wuu tukaday rasuulka sal allahu calayhi wasalam biha musdalifa wuxuu ku tukaday almaqriba salaadii maqrib iyo walcishaaa salaadii cisho biaadaanin waaxid iyo iqaamatayni hal aadaan iyo laba aqimitaan buu rasuulku markaa ku tukaday oo markii masjidifo uu yimid waa la adimay waa la aqimay makhrib baa la tukaday makhribka lama gaabiyo saddexdiisa rakaca la tukadaa kadib waa la aqimay haddana laba rakacadood oo cisho ah buu rasuulku habeenkaa markaa masjidifo ku tukaday iyo tobanaadkee fasallaa wuu tukaday biha masdelifo ayuu almaqriba salaadii maqrib iyo cishaa'a tii cishaba ku tukaday biaadaanin waaxidin aadaan hal ah iyo wa iqaamatayni laba aqinitaan walam yusabbix ma tasbiixsan rasuulku oo ma sunaysanin waaye baynahumaa maqribkii cishaa'iga inta u dhaxaysay shay-an waxna ma tukanin uma wdajaca kadibna wuu iska jiiftay habeenka tobannaadka uu soo gelaya markii cisho la tukadada tukadaba baa layska seexdaa sababtu waxay tahay berita waa yoom xajul akbar camal badan baa dadka sugaaya dhagxaan baa la tuurana timaa la xiiranayaa xoolaa la qalaya tawaaful baa la samaynayaa hawsha weyn maalinta tobannaadkaa la qabtaa marka rasuulku maba uusan daahdaahin habeenkii tobannaadkee uma dajaca wuu jiiftay xataa alaca alfajaru ilaa fajarku uu dhashay ilaa waaga uu bariyey waa maalinta tobanaadka ah oo habeenkii tobanaadkii masjidifa la seexday salaadeedii subax fasallaa wuu tukaday alfajara salaadii subaxeed mubakiran si dhaqsa ayuu nebigu u tukaday sida aysan caadadiisu ahaan jirin buu sameeyeyo dhaqsuu markaa u tukaday oo waxaa loola jeedaa wakhtigii muctaadka ahaa ee uu tukan jiray wuu ka hormariyey uma intaa kadib ataa wuxuu yimid nebiga ama uu tegay almashcar alxaraami meesha mashcaru xaraam lagu magacaabo faistaqbala wuu qaabilay alqiblata qibladii wa ilaahay buu buryey wa wuu kibaartay ilaah buu weyneeyey wahallala waa towxiidsaday wawaxada ilaahay buu waxidayuu gooni yeelay xataa asfara ilaa waagu uu baryey jiddan si adag uu waaga u baryey qoraxdu weli ma soo bixin laakiin iftiinka waaguhu meel kasta markaa wuu gaaray cirbadii kaa dhacda waad soo qaadan kartaa laakiin qorax ma soo bixin uma dafaca kadib uu soo baxay miniga oo wuxuu soo aaday ilaa mina mina xaggeeda qabla an tadluca ashams intaysan qoraxdu soo bixin ka hor xataa intii buu soo socday ataa uu tegay nebiga ama uu yimid aljamrata alkubraa jamrada lagu magacaabo jamratulkubraa waa meesha dhagxaanta lagu tuurto saddex jamaraad baa ku yaalo midna waa wusda midna waa kubra midna waa sucura saasay markaa isugu xigaan saa darteed ayuu rasuulku maalinta tobanaad wuxuu yimid jamratu jamratalkubraa faramaaha wuxuu ku tuurtay bisabca xasanaatin toddoba urux yukabiru asagoo allaahu akbar dhahaya maca kulli xasaatin maca kulli xasaatin quruc kasta dhagax walba marka uu tuurayo allaahu akbar ayuu ku tuurahayey oo minhaa toddobada ka mid ah walam yazal ma uusan ka joogsan oo kama zuulin yulabbi inuu talbiyeysanayo labayk allaahuma labayk uu akhrinaayo xataa ramaa ilaa uu tuurtay nebiga aljamrata jamradii ilaa buurtii uu tuurtay marka ayuu joojiyey oo waxay istaagaysaa talbiyada maalinta ciidda marka dhagxaanta la tuuranayo falamaa markii ramaaha uu tuurtayna qataca wuxuu gooyey rasuulka atalbiyata talbiyadii iyo la beegsigii wawaqafa wuu istaagay cinda haadihi ljamra jamradaa agteeda jamrat lkubraa ama jamrat alcaqabana waa la yidhaahdaa ayuu ag istaagay yaquulu asagoo odhanaya khuduu iga qaada cannii xaggayga ka qaata manaasikakum acmaalihiina xajka saan ani u xajinayo kale u xajiya falacallii waxaan mudnahay oo laga yaabaa laa axuju inaanan soo xajinin bacda caamii sanadkaygan kadib haadaa ee kan ahe ilaanan sanadkan wixii ka dambeeyey soo xajin baa dhici kartee iga birta acmaalaha xajka uma intaa kadib ataa rasuulku wuxuu yimid mansilahu meeshii uu ka deganaa bimina fanaxara wuxuu gowracay alaaan wasittiina badana lixdan iyo saddex halaad ama geel ayuu biyadii gacantiisa ku qalay nebiga sala allahu calayh wasalam uma intaa ka naxara waxaa dhuunbaday ama qalay calaa baqiyata almica boqolka intii ka harsanayd wehiya sabcun wa alaauuna waa soddon iyo toddoba neef badana oo geel ahe cali baa markaa qalay uma intaa kadib naxara wuu qalay caliyun cali baqiyata almica boqol intii ka dhinnayd waa rasuulku boqol halaad buu maalintaa gowracay lixdan iyo saddex gicintiisuu ku qalay soddon iyo toddobada cali baa markaa u qalay uma intaa kadib amara wuxuu amray nebiga min kulli badanatin geel walba in laga soo gooyo bibidcatin gobol rati walbaba gobol yar oo hilibinta laga soo gooyo fajucilad waxaa la yeelay fii qidrin dheri ayaa lagu aruuriyey wa tubikhad waa la kariyey fa akaluu way cuneen min laxmihaa hilibkeeda washaribuu way ka cabeen min maraqiha maraqeediina way ka cabeen isagoo xikmado aad aad u cajiib badan buu isticmaali jiray kutubaha qaarkood waxay leeyiin faakala min laxmiha hilibkeeduu rasuulku cunay maraqiina wuu cabay oo boqol halaad marka intaa cadda laga soo gooyo oo maraq laga dhigo oo maraq ahaan loo cabo taa waxay keenaysaa ama ay lamid tahay ayadoo waxay la tahay ayadoo la cunay hilibkii oo dhanba wa bacda faraaqihi markuu faaruqay nebiga kadib min annaxari xoolihii qalitaankooda dacaa wuxuu u yeertay alxallaaqa tima xiirihi kii timaha xiirahayay ayuu rasuulku u yeeray sala allahu calayhi wasalam si uu timaha markaa ugu xiiro fa actaahu wuxuu u dhiibay shiqahu alyman dhinaciisa midigta ah macnaa wuxuu u duuday wuxuu ula jeedaa wuxuu u duuday uu aadee uu yiri oo marka hore uu ka bilaabay dhinaca midigtaa macnaha fa actaahu wuu siiyey ninkii xallaaqa ahaa oo wuxuu u dhiibay waaye ninkii eh, eh, timaha xiiraayey wuxuu rasuulku u dhiibay shiqahu alaymana dhinaciisii midigta fa xalaqa wuu xiiray faqasamahu rasuulku tintii dhinaca midigtaa laga xiira wuxuu u qaybiyey bayna min shacratin wa shacratayni wuxuu ugu qaybiyey hal tin iyo laba tin yuu dadkii u qaybiyey waayo way barakaysanayaan rasuulku waa la barakaysan jiray sal allahu calayh wasalam dhiigiisa candhuuftiisa xaaqadiisa tiimihiisa saasuu markaa yeelay ama axad ka soo haray nebiga waa ka mamnuuc oo waxyaabaha khusuusiyaadka nebiga u ahbay ka mid tahay dad baa laga sheegaa awliyada waxyaabahii biyuhu reebaan iyo waxay ka weysaystaan iyo markay dhintaan dhaqitaankii la dhaqo qaar baa calo barakaysta nebigay qaas ku ahayd sala allahu calayh wasalam min shacratin iyo wa shacratayn tin iyo laba tan uma intaa kadib xalaqa rasuulku wuxuu xiiray al aysara dhinacii bidixda ahaa fa actaahu wuxuu siiyey liabi alxa ninka lagu magacaabo abi alxa ayuu siiye uma intaa kadib labisa wuxuu xirtay nebiga hiyaabahu dharkiisa waayo haddii mar timihii la xiiro xoolihiina la gowraco dhagxaantiina la tuurto xalaal kuwadbaa bilaabatay qofku dharka uu iska dhigayaa catar buu marsanayaa dafuun buu marsanayaa uu jari karaa hal arrin baa ka mamnuuca keliya waa inuu xaas jimaaco hadduu naag qoday agtiisii ay la socotay inuu imtiqaanaa ah, uu la galmoodo ayaa markaa mamnuuca ama xaasiskuna waxay xalaal noqonayaan waa marka dawaaful ifaada lasoo dawaafo sidaa darteed rasuulka sala allahu calayh wasalam uma labisa wuxuu xirtay thiyaabahu dharkiisa wa tatayaba wuu is-udgiyey qabla an yatuufa intuusan tawaafin tawaaful ifaada maalin tobanaad ka hor uma intaa kadib rakiba rasuulku wuu soo koray xataa ata lbeyt macnaha gaadiidkiisii iyo heshiisii buu soo raacay ilaa kacbadii ama beytkii uu yimid fataafa wuu tawaafay tawaafa alifaada tawaafka lagu magacaabo tawaafa alifaada waa tawaafka maalinta tobanaad ee xujaydu ay tawaafaan tawaafu ziyaarana waa la yidhaahdaa walam yaqif ma uusan tawaafin bayna safa walmarwa safa iyo marwa waayuu tawaafi waayey waa qiraan qofku markuu qiraan yahay oo xajkii cumruu geliyo hadduu cimraysto ma xalaaloobaayo ilaa xajka uu ka dhammeeyo markuu xajka dhammeeyona tawaafulifaada ayuu samaynayaa tawaafulifaada markuu sameeyo sacyigii hore markaa u jira oo sacyi kale loogama baahna sidaa darteed qofka laakiin tamatuca ah laba awaafaa laga rabaa oo maalinta markuu tawaafo safo iyo marwana markaa wuu cararayaa wa wuu tukaday nebiga alduhra salaadii duhr buu maka ku tukaday waataa wuxuu yimid calaa bani cabdiilmutalib reer bani cabdiilmutalib wahum ayagoo yasquuna waraabinaya dadka calaa zamzama biyaha zamzamka ah waa shaqo ayagu u qaas ah reer cabdiilmutalib si qaayaday u qaabilsan yihiin dadka xujayda biyaha waraabiyaan zamzamka ah faqaala rasuulku wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam insicuu siiba buu yidhi bani cabdiilmualib reer bani cabdiilmualib siiba oo macnaha shubuu ula jeedaa biyaha falowlaa an yaglibukum innaasu haddaysan dadku idinka qaalib noqon lahayn calaa saqaayatikum waraabintiina la waan jiidi lahaa macakum idinka nicigiina macnaha xarigga wadaantaan idinla qaban lahaa laakiin idinkaa hawshaan qaas idin tahay haddii aniga hadda aan gacanta ku dhigan sameeyo dadkoo dhan waxay leeyihiin dhig waxbaa sameynana waa samaynaynaa taas haddaanan ka baqaynin waa idinla jiidi lahaa wadaanta waana idinla shubi lahaa fanaawaluuhu waxay u diideen rasuulkay siiyeen dalwan wadaan oo biyo zamzam ah fashariba minhu wauna ka cabay rasuulka sala allahu calayhi wasalam uma intaa kadib rajaca wuu soo laabtay sala allahu calayhi wasalam tawaafuulifaada kadib ilaa mina minadii usoo noqday famakasa wuxuu ku nagaaday bihaa mina layaaliya tashriiq maalmaha ayaamu tashriiqa la yidhaahdo habeenadooda ayaamu tashriiq waxaa loogu bixiyey waa maalinta hilbawarashada hilbigii odxiyada ee la qalaa inta la oodkaceeyo oo la jarjaraa qoraxda lagu wartaa waa la qorxaynayaa ayaa min tashriiq habeenadooda waa kow iyo toban habeenkii soo gelayso laba iyo toban iyo saddex iyo toban saddexdaa habeen maalmood ayaa min tashriiq baa la yidhaahdaa oo min dilxij bisha dilxaj ama carafa ka mid ah yarmi asagoo tuuranaya aljamaraati aalaaa jamarooyinkii saddexda ahaa maalintii shalay ee tobanaad hal jamro keliya soo tuurtay nebiga laakiin maalinta kow iyo tobanaad iyo maalinta laba iyo tobanaad iyo maalinta saddex iyo tobanaadba saddexda jamraad baa la tuuranayaa kulla yowmin maalin walba ida zaalat ashamsu markay qoraxdu iilato waa marka duhurka la gaaro waxay ku kala duwan yihiin maalinta tobanaad ee ciidda subaxii baa la tuurtay amaa saddexda maalmood ee ka dambaysa waxaa la tuuranayaa duhurka kadib waa markay qoraxdu zuusho yabda'u asagoo ka bilaabaya nebiga biljamrati asuqraa jamrada lagu magacaabo jamrat asuqraa shalay muxuu ka bilaabay jamrat alkubraa maantuu isbedelaysaa waxaa laga bilaabaa qofka xaajiga ah gabrada lagu magacaaba tayar fayarmiiha wuxuu ku tuuray nebiga bisabci xasaatin toddoba dhagxaan yukabiru asagoo u kibaaranayo allaahu akbar dhahaya maca kulli xasaatin dhagax walba markuu tuurayo uma intaa kadibna alwustaa tii dhexe ayuu yimid toddobuu ku dhuftay uma alkubraa haddana tii weyneed kadaalika saasoo kale waqad khataba waa khudbeeyey rasuulu ullaahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam khudbatu yowma annaxri maalinta gowracaa khudbadeedii oo kale ayuu akhriyey uma intaa ka bacdi uma intaa kadibna khudbata fii awsati ayaami tashriiq khudbad ayuu akhriyey awsat ayaamu tashriiq ayaamu tashriiq maalinteeda dhexe ayaamu tashriiq waa kow iyo toban laba iyo toban iyo saddex iyo toban maalinteedii dhexee laba iyo tobanaad ayuu akhriyey haddana adkada uu ku adkaynayo ku ayidayo fiiha khudbadaa maa qubaheeda maa sabaqa wixii soo hormaray oo fii khudbati carafa khudbadii carafa ah wazaada calayha waxna waa ku ziyaadiyey waqad nazalad waxaa kusoo degtay calayhi korkiisa suuratu masri suuradda lagu magacaabo suuratu masri waa idaa jaa fii awsadi ayaami tashriiq bay soo degtay qabla alkhudba khudbada ka hor waa maalinta laba-iyo tobanaad wa fi yowmi ahaalif cashara maalintii saddex iyo tobanaad wahwa yowmu nafri thaani waa maalinta bixitaanka labaad laba jeer baa la baxaa oo xajka la soo gebagabeeyaa dadna waxay soo gebagabeeyaan maalinta laba iyo tobanaad oo ilaahay baa yidhi faman tacajala fii yowmayn falaa itma calayhi waxaa loola jeedaa qof allaala qofka soo degdega oo laba maalmood markuu dhagaxa tuurtay maalinta tobanaad kow iyo toban iyo laba-iyo toban hadduu tuurto qofku iska soo bixi karaa faman tacajala fii yowmayn saasaa loola jeedaa waa in laakiin mina aysan qoraxda kuugu dhicin hadday nimo qoraxda kuugu dhacdo maalinta saddex toban way ku darsanaysaa qofna wuxuu ku darsanayaa maalinta saddex iyo tobanoo maalinta saddex iyo tobanaad ee xajka sii jooga oo haddana dhagxaantii soo tuurta asna korkiisa dembi ma aha yaa fadli badan waxaa fadli badan baa yidhahdaa in lasoo ta'ahuro liman ittaqaa buu ku daray ilah subxaana wa tacaala marka saa darteed baa waxaa loola jeedaa maalinta saddex iyo tobanaad wahwayo taas waa mataqaanaa waa nafarkii koowaad waa marka tobannaadka ay dhammaato kow iyo toban iyo laba iyo toban qofkiinu iska soo baxo markuu dhagxaarka tuurto oo maalinta saddex iyo tobanaad uu ka soo tago ama inuu ku soo darsado yowmu nafri aani maalinta saddex iyo tobanaad waaye iyo wa ayaamu tashriiq maalinta ayaamu tashriiq ay saddex tahay wa kaana waxayna ahayd maalinta yowmu hulafaa buu ku aaday markuu rasuulku xajinayay nafara wuu soo tegay rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam min mina minuu ka soo baxay bacda ramyi jamaraad kadib maalintii saddexiyo tobanaad rasuulku markuu jamaraadkii soo tuurtay wuu soo baxay fanasala wuxuu degay bilabax meel lagu magacaabo wa sallaa wuu tukaday hunaaka meesha alduhra salaadii duhur waalcasra salaadii casir waalmaqriba salaadii maqrib iyo waalcishaaa salaadii cisha wuu ku tukaday waa maalintii saddexiy tobanaade wabacaa wuu diray caaisha ayuu diray oo umma almu'miniin mu'miniinta hooyadeed ahayd maca akhiiha walaalkeed buu ku daray cabdiraxmaan ibni abi bakar sababtu waxay ahayd baa la yidhi caaisha markii dadku xaj iyo cimro ay soo xirteen cidna way soo xiratay mar allaale markay sarefo baa dhiiggii xeydka ku dhacay caaisho way oysay marka waayo camal xajna way u socotay dhiigna wuu ku dhacay rasuulkaa ku yidhi maalaki maxaa kugu dhacay caa'isho ma xeydkiibaa kugu dhacay haabay tiri ha oynin buu dhahay waa gabdhaha aadamo oo dhan samey wuxuu xaajigu sameeyo oo dhan laakiin ha dawaafin xaramka bacdamaa dawaafkii xaramka loo diiday caaisha bacdamay dhig qabto cumraduna ay ka bilaabato inay dawaafka xaramka la dawaafo cumradii saasay uga dhammaatay xaj keliyay samaysatay marka caaisha caaisha markay xaj keliya xajisay dadku soo noqdeen yay tiri yaa rasuul allah dadku ma fii cumray la tegayaan ama ma keligiisaan la tegayaa markaasuu rasuulku cabdiraxmaan ibni eh, abibakar oo walaalkeeduu ku daray oo yiri gey tanciim meesha lagu magacaabo liyucmirahaa suu u soo cimreeyo min atanciim maxram buu uga dhigayaa tanciim ayaa la gelinayaa meeshay ka soo xarmanaysaa fa axramad way soo xarmatay waqadad waxay soo gudatay cumrataha cumradeeda uma kadibna jaa'athu waxay ugu timid rasuulka caaisha bilabtax meesha lagu magacaabo saxaran xilli saxuurta wakhtigeedoo aroor hore ah yay markaa u timid wa kaana sala allahu calayh wasalam nebigana wuxuu ahaa qad raqada mid hurday bihi abtax buu ku hurday abtax ayuu markaa ku hurday rasuulka ee raqdatan hurdo waxooga wuu gamcay falamaa markii jaa'athu ay u timidna aadana wuxuu ogeysiyey dadka biraxiili barasho waa guuraynaa buu yidhi warakib wuxuu soo koray heshiisii ila albeyti beydkii wuu soo aaday fa taafa wuxuu ku tawaafay bihi beytkii tawaafa alwadaac tawaafkii wadaaca saddex tawaaf rasuulku marayaa marka wasallaa wuu tukaday salaata alfajri salaaddii subxeed uma insarafa kadibna wuu soo gadoomay mutawajihan asagoo u soo jihaystay ila almadiinati magaalada madiina qaas xajkiga u soo dhammaaday waqad kharaja wuxuu ka baxay markii hore wuxuu ka baxay min asfali maka maka meesheeda hoose markii qarda uu u dhowaabay nebiga min almadiinati madiino oo walaaxat markuu u dhowaaday madiino oo walaaxad ay u soo muuqatay ee lahu asaga macaalimahaa xuduudaheeda calaamaadkii madiino kabara alaaan saddex mar buu allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar yidhi uma kadib qaala wuxuu dhahay nebiga laa ilaaha ila allah alla mooyey alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa ma jiro waxdow keligii xaal uu yahay laa shariika lahu shirkina uma sugnaanin lahu lmulku mulki asaa iska leh walahu alxamdu iyo mahadba wahuwa ilaahay calaa kulli shayin wax walba qadiru mid kara waaye aayibuuna waa soo noqonaynaa taa'ibuunaynu nahay kuwii towba keenaya aayibuuna kuwa alla u soo noqonayo taa'ibuuna towba keenaya caabiduuna kuwa caabudayaan nahay saajiduuna rabbigeen xaamidiina kuwa ku mahdinayaan nahay sadaqa allaahu ilaahay waa u runsheegay wacdahu gayaboohiisii ballantiisa wanasara waa u gargaaray cabdahu addoonkiisa wahazama wuxuu jebiyey alaxzaaba axsaabtiina waxdahu keligii bacfu usaamat bnu zayd usaama bnu zayd ciidankii madaxda looga dhigay kooxbuu rasuulku diray oo usaamu hogaaminaya wastaqara wuu ku sugnaaday rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam bilmadiinati magaalada madiino yusabixu asagoo nasahaya rabbahu rabbigii bixamdihi nahadiisa sababteeda mahadiisana ku dheehan calaa maa sababteeda araahu uu tusiyey ilaahay oo min dukhuuli nnaasi dadka soo gelitaankoodii soo gelayaan ah fii diini illaahi ilaahay diinkiisa afwaajan ayagoo koox koox ah waa tii la yidhi wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diini laajan ayagoo koox koox ah fasabbix bixamdi rabbika tasbixso rabbigaa mahadiisa adigoo ku dheehan waistakfirhu dembidhaafna weydiiso innahu kaana tawaaban taas darteed markuu nebigu u baryey inuu rabbi u tasbiixsado iyo wa min najaaxi dacwatihi dacwadiisa uu ku guulaystay allatii dacwadaasoo qaama biha wuu istaagay qabla naxwi alaaa wacishriina sana in u dhow labaatan iyo labaatan iyo saddex sano ka hor dacwadii uu soo waday waqad istaqbala wuu soo qaabilay nebiga bacda cawdatihi markuu soo noqday uu xajkii ka yimid ila almadiinati magaalada madiina wuxuu ku qaabilay bacda alwufuudi wafdiyaasha qaybo ka mid ah wajahaza wuxuu qalqaaliyey nebiga ee uu diyaariyey usaama oo fii sabci mi'ati muqaatilin toddoba boqol oo dawalyahano ah ay markaa la socdaan wa amarahu wuxuu amray an yuuqica inuu kula istaago alkhayla fardaha tukhuuma balqa balqad meesha la yidhaahdo xuduuddeeda iyo wadawaarum iyo meesha lagu magacaabo waddaaruuna daaruun oo min ardi filistiin ka mid ah meesha gey fardahaaga buu yidhi waqad taxaraka wuu dhaqaaqay jeyshahu ciidankiisii la dhaqaaqay usaama wanasala wuxuu degay biljurfi meel lagu magacaabo oo calaa alaaati amyaal saddex mayl u jirta min almadiinati magaalada madiina mayl u jirta madiino ayuu markaa degay walaakiinse nuqilad waxaa loo soo guuriyey oo soo gaaray ilayhi usaamo xaggiisa akhbaarun hadalaa soo gaaray muqliqatun walwal badan hadal murugo leh oo laga walwalo kaasoo ah can maradi rasuuli illaahi inuu rasuulku xanuunsaday sala allahu calayh wasalam fatarayafa wuu sugay marka dib buu u dhacay yantadiru isagoo sugahaya annatiijata natiijadu waxay ku noqon doonto waxay arrintu ku dhammaan doonta rasuulkuu xanuunsan inaanan bixin buu yidhi bal aan meeshayna fadhino oo aan iska joogno oon aragna say arrin noqoto fa jaa'a waxaaba yimid qadaa'ullaahi ilaahay xukunkiisa oo ahayd biwafaati wa an yakuuna in noqday haada bacfikii u horeeyey ciidankii u horeeyo la diro fii cahdi abi sidiiq radia allaahu canhu xilligii abu bakrn sidiiq oo ciidankan usaame waxaa la yidhaahdaa waa ciidankii ugu dambeeyey ee rasuulka uu diro uguna horeeyey abubakar uu diro saa darteed ciidanka waa la hakiyey rasuulkii ayagoo joogaan ayuu dhintay aad buuna ugu duceeyey rasuulka usaame radia allahu tacaala canhu waxaanu gelaynaa haddana ila arafiiqi alaclaa waa geeridii nebiga sala allahu calayhi wasalam balse caawa meesha ha inoo joogto wabillahi towfiiq wallahu subxaanah wa